bismillaahi raxmaan raxiim casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol soddon iyo lixaad oo suuratu aala cimraan ka mid a ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay oo aynu ku dhex jirnay qaswadii weyneed oo aheeday qaswatu uxud sida raajix aan horuu soo sheegnay ayaynu ku dhex jirnay marka waxaa ilaahay ka soo warramay subxaanahu watacaala markii rasuulka calayhi salaatu salaam ee asxaabtiisa ay wax ku gaareen aswadii uxud in nabiga calayhi salaatu salaam ee asxaabtiisa la xasuusiyey guushii ay heleen kaswadii beder iyo sida wax u dhaceen baa ilaahay nooga soo warramay marka ilaahay wuxu yidhi subxaana wa tacaala haddii waxaa weeye aad sabartaan buu dha ilaahay cadowga la kulankiisa aad ku sabartiin mukhaalafadana aad iska ilaalisaan mushrikiintuna waktigan ay aydin yimaadaan alla wuxuu idinku siyaadinayaa shan kun oo malaa'iga oo tacliinsan oo dagaalka yaqaan ayaa maaragtay alla idinku siyaadinaya marka waynu kasoo warannay inay malaa'igta u yimaadeen oy maaragtay ayagoo mu'miniinta dejinaaya oo la dagaalamaya inay dagaalka ay soo galeen marka waxay yimaadeen baa layidhi ayagoo farda barooran wata cimaamado maaragtay kuwa boorle iyo kuwa cad intaas wata oo markaasi garbaha dhexooda ka ritaa layidhi waxaa la weriyaa la yidhi sayid cali laga weriye sayidinaa cali ibnu abi daalib karamallaa wajh waxa uu dhahay waxaan joogay buu dhahay dagaalkii beder aalka la yidhaahdo qaliibu bederka marka waxaan arkay buu dhahay malaa'igtaas imaanshadeeda isagoo ka warramaaya dabayl xoog badan ayaan arkay buu dhahay markaas dabayshii markeen arkay annaga ayay maaragtay na soo qaadishow dhahay kolkaan dabaysha ay nagu timid waxaan arkow dhahay say jibriil oo la soo degay laba kun oo malaa'iga la soo degay markaas waa socday buu dhahay nabiga hortiisa ayuu maray buu dhahay haddana waxaa timid dabayl xoog badan baa timid waxaan soo dhahay israafiil malagga la yidhaahdo oo laba kunoo malaa'iga lasoo degay asaguna wuxuu maray buu dhahay nabiga calayhi salaatusalaam midigtiisa ayuu maray baa waa dagaalkii bedel kabacdi waxaa daraatay riix kaleentood waxaa arkay mikaa'iil oo kun malaa'iga lasoo degay markaasuu isaguna nabiga bidixdiisa u marow dhahay waxaa la yidhi malaa'igtan dagaalamaysa oo dadka muuminiinta micgooda la dagaalamaysa waxay ka mid tahay ummatul muxamed khataa'iskeedaa layidhi haddana waxaa la leeyahay dagaalka beder kaliya khaas kuma ahan baa layidhi bal waxaa la sheegay sayidina jibriil iyo miikaa'iil inay dagaalameen nabiga miciisa calayhi salatu wasalaam qaswada uxud ay dagaalameen markii nabiga calayhi salaatusalaam asxaabtiisu ay kala carareen inay meeshaas difaac ay ka galeen oo gaalada waxa weeye ay ka celiyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam marka hadda ilaahay wuxuu yidhi wamaa jacalahu llaahu alla kama uusan yeelin imdaadkaas weeye malaa'igtan hadda lagu siyaadinaayo mu'miniinta waxa ay tahay baa ilaahay ka warramaya marka alla wuxuu yidhi wamaa jacalahu llaahu ilaahay kama uusan yeelin ziyaadadaas malaa'igta laydinku ziyaadinaayo ilaa bushraa bishaaro mooyaane oo lakum idinka laydin bishaaraynaayo oo nasri laydinkuu bishaaraynaayo iyo walitadma'inna inay xasishowdha ilaahay quluubukum laatiinu ay xashisho bihi imdaadkaas ay ku xasisho oo waxa weeye cadowga farabadnaashadiisa aysan ka argagixin weeye iyo idinka yaraantiina weeye wama nasru nasrigu ma ahan ow dha ilaahay ilaa min cindi illahi ilay agtiisa mooye nasriguna waxa weeye xag alla ayuu ka ahaaday allihii alcasiizu oo qaalibka ahaayow dha ilaahay allihii alxakiimu oo fal suubanaay ilaahay subxaanahu watacaala nasrigiisa waa siinaya ciddii ou doono waxa weeye nasriguna ma ahan bikasratin juudi weeye ciidan fara badan maahan weye marka hadda ilaahay wuxuu yidhi imdaadkaas alla kama uusan yeelin buu dhah ilaahay ilaa bishaaro idinka mu'miniintaa laydiin bishaaraynaayo mooye risaalada waxaa la yidhaha alkhabaru saar weye waxa weeye khabar lagu farxaa la yidhaha wixii lidkiisaana laguma idlaaqaa layidhi ilaa in la qaydo mooyaane fabashirun bicadaabin aliimin oo kaleentood waxaa waaye akhbirun noqonaysaa marka hadda ulajeedooyinka loo keena malaa'igta waxaa ugu horeysa bishaaro mu'miniinta loo bishaaraynaayo iyo walitatma'inna inay xasisho dhah ilaahi subxaana watacaala tacaala quluubukum laatiinu bihi imdaadkaas ay ku xasisho maxaa yeele markii ay is yidhaahdaan garabkiinaa malaa'igu ka dagaalamaysaa waxa weeye xasilooni iyo geesinimo ay helayaan wama nasriyow dha ilaahay nasriguna ma ahaanin ilaa min cindi illaahi ilahay agtiisa mooye oo nasriga guusha waxa weeye xag alla ayay ka timiday guul walba ilaahay xaggiisay ka imaanaysaa allihii alcasiizi oo qaalibka ahayow dha ilaahay oo cid ka hor imaan kartaa ayaysan jirin allihii alxakiimu oo fal banaay oo shay walba mahalkiisa dejinaayey liyaqdaca ayuu dhahay liyaqdacdaa waxay ku tacalluqaysaa nasarakum weye ay taasay ku tacalluqaysaa oo hadda waxaa ilahi nasoo dhahay subxana watacaala walaqad nasarakum ullahu bibedrin ow dha ilaahay beder ayaa ilaahay subxaana watacaala idin gargaaray waxaana laydinkuu gargaaray liyaqdaca alla inuu gooyo halaago darafan qarafow dha ilaahay oo min aladiina kuwii kamida kafaruu kufiyey oo qadli iyo casri ilaahay inuu ku halaago dil iyo qafaasi ay ku lecdaan liyaqdaca alla inuu gooyow dhah ilaahay subxaana wa tacaala darafanow dha ilaahay darafow dhah macnaha daraf waxaa laga wadaa qayb weeye oo min aladiina kuwa kamid dha ilaahay kafaruu kufriyey oo dil lagu laayo maxaa yeele waxaa lagu dilay dagaalkii beder todobaatan ayaa lagu dilay todobaatanna waa lagu qafaashay marka darafkaas ilaahay inuu gooyo oo min aladiina kuwii kamida kafaruu dha ilaahay ow ambase yakbitahum alla uu beer dha ilaahay oo fayanqalibuu ay gadoomaan khaa'ibiina xaalihiin kuwa duloobay ow ambase yadbitaw mawdha ilaahay alla uu beer xanuujiyo beer xanuujinku macnaha ilaahay uu duleeyo oo haziimo uu ku duleeyo weye yadbitom wey ma kabsiga bimacnaa kabid weye ta'diisa marka waxaa laga soo bedelaa leeyahay daal ayaa laga soo bedelaa leeyahay wa huwa alkayb alladii yuxriqu lkabad ayaa la yidhi waxaa weeye carada oo markaasi gubaysa beerka ayaa la yidhaha ow amase yagdishom alla uu beer xanuujiyaa marka lagu luqadhabi jiray oo fa yanqalibuu ay gadoomaanay laabtaan khaa'ibiina ayagoo duloobay lam yanaaluu waawe maa raamuuhu waxay dalbaayeen aan gaarin ilaan waxay dalbaayeen waxay ahaa inay muslimiinta ay dhameeyaan oo waxyaabihii ay ku faanaayeen waaanu inaan soo dhammayna ay yidhaahdeen maaragtay ah, maxamed iyo raggiisa inaan soo dhammayno waa tii abuu sufyaan ninka la yidhahdo abujahl iska laalo markii la yidhi safarkiina waa korayo waa tegi doonaa taas waa kaw dhahay may laaban mayno ah, ilaa aan geela ka gowracayno oon xoolo badan ka qalahayno oon khamrada ka cabeyno oo gabdhuhu ay nooga heesaayaan carabuna ay markaasi arrintaas ka ogaanayso aan ka shuroobayno moxamed iyo asxaabtiisana aan ka layhayno markaasuu dha ilaahay beer xanuun inuu ku dhaco ilaa haddii meeshii jab uu ka dhaco beer xanuun waa ka jira oy markaasi gadoomaan ayagoo duloobo waxay dalbaayeen aanan gaarin marka hadda intaas waxaa looga soo waramay ayadoo lagu jiray qaswadii uxud ilaahay subxaana wa tacaala nasriga muuminiinta uu siiyey qaswadii beder alla uu siiyey subxaana watacaala marka haddana waxaa lagu soo laabanayaa qaswadii uxud ayaa lagu soo laabanayaa iyo wixii dhacay alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala isagoo rasuulkiisa la khidaabayo laysa laka kuuma ahaanin buu dha ilaahay saydka maxamedka ahow min alamri amarka xaggiisa shay un shay kuuma ahaanin aw yatuuba ilaa an yatuuba alla intuu ka tooba aqbalaayo calayhim korkooda ow amase yucadibahum alla uu ka cadaabaayo kufaarta fa innahum ayagu daalimuuna daalimiin weeye balse hadda aayaddaa intaanan bilaabin sababnusuulkeedu wuxuu ahay baa layidhi saan horay usoo sheegnay rasuulkeenna calayhi salaatusalaam waxaa la jebiyaa layidhi foolashiisaa la jebiyey waana la daqay baa layidhi qaswadii oo uxud wa saasaa dhacday markaasuu nabigu calayhi salaatu salaam aad iyo aad ina u xanaago waxau dhahay kayfa yuflixu qowmun khallabuu waja nabiihim bidamyowdha hoontay u liibaanayaan buu dhahay oo nabigooda wejigiisu dhiig ku haleeyey say u liibaanayan ayuu dhahay rasuulka alayh salatusalaam ah, saas ayuu dhahay rasuulka alayh salatusalaam marka hadda nabigu alayh salatusalaam weli waxaa la sheegay wuxuu u qastay baa layidhi ounana samayn inuu khabaara layidhi laakiin sida raajixa ah, waxaa layihi maqaalada nabiga alayhi salatusalaam murug ayay ahayd baa la iimaan la-aantood uu ku murugsan yahay mooyaane nabigu inuu habaaramo uusa rabin baa layidhi maxaa yeele qasadka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahay nimankan inay hanuunaan saasaa leeyi ambiyada ilaahayna saas waaye macnaha inay sabar ay u badan yihiin saas weeye markaa ficilkaas markuu ka dhacay ayaa waxa weeye nabigu ka murgaaya ha yidhi inay maaragtay ah hidaayada ay ka fog yihiin arrintaasna waxay caddaynaysaa iimaan la'aankooda weye marka iimaan la'aantaas markay dhacday ayaa meesha waxaa ku tegey maqsadkii rasuulka calayhi salatu wasalaam markaasa aayaddan nabiga tafliyo ilaahay ku siinaya sida loo dhahayba falacalaka baaqicu nafsaka calaa aaaarihim in lam yu'minuu bi hada alxadiid asafa marka kaswada uxud markay saasu dhacdaan nabiga sidaana leeyi qaar waxay yidhahdeen culummada kaswada uxud maahayne waxay ku soo degtay ahlu bicri macuuna weyn waxa weeye todobaatan nin oo quraad ah ayaa rasuulka calayhi salaatusalaam laga dilay oo nabigu calayhi salaatusalaam oo aad diray baa yidhi waxauna u diraa layidhi maaragtay meel la yidhaha bicru macuuna weeye maka iyo maaliga cusbaan ilahay yidhahda udhexaysaa layidhi waxuuna u diray inay dadka qur-aanka baraan iyo cilmiga waxuu amiir uga dhigay nabigu calayhi salaatusalaam in la dhihi jiray mundir ibnu camar la dhihi jiray waktigaasna waxay eeday taariikhdu bisha safar ay eeday afar markii hijrada nabiga calayhi salaatusalaam sana laga joogay waxaa nabiga khiyaano marka nin la dhihi jiray caamir ibnu dufayl marka markuu halkaas geeyey axaadiista waaweynaana dhigaysee ayuu dhammaantooda u laayaa layidhi kulligood ayuu laayabaa ninkii nimankii saxaabada ahay oo macallimiinta ahay oo macnaha ninkaan khaa'inkaah uu yidhi qur-aan iyo diinayna barayaane nagu dar uu dhahay markii halkaas uu gaayay ayuu laayaa layidhi ee todobaatan macalimiin ahoo qur-aanka yaqaana markaasaa nabiga calayhi salaatusalaam aad i aad u caroodaa la yidhi markaasaa nabiga sidaana leeyahy istajiyaa leydi maxaa yeele adduunyada sabar baa loo baahan yahay isagoo hadda khayru khalqilaahi ilaahay ou kamilay oo sabraaya ayaa haddana waxa weeye qalbigu waa murgayaa ilaahay markaasuu rasuulkiisa wuxuu ku dhahay laysa laka kuma sugnaanin min alamri amarka xaggiisa shayun shay macnaha bal ilamru lilaah amarku ilaahay yaa iskale oo waxa weeye dadkan in macnaha qalbigooda hanuun lagu abuuro iyo in shaqaawo lagu abuuro alla subxaanahu watacaala ayaa iskale taa ayaa laga wadaa haalaydi macnaha waxaa laga wadaa nafci uma milkinaysid oo aad markaasi islaaxisid oo hagaajisid lurna uma milkinaysid oo aad halaagto weye marka waxaa laga anfinaya rasuulka calayhi salaatu salaam Ah, xagga macnaha waxaa laga anfinaya waxaa weeye xagga iijaadka waayo iyo icdaamka nabigu calayhi salatu salaam waxaa la leeyahay aduu waxna ma abuursid waxna m ma icdaamisid wey laakiin xagga dalaalada iyo shafaacada nabigu calayhi salatu salaam waa daliil oo shafiica ah, oo mushafaca weeye waa mid dadka wax tusiya oo shafeecay ah, oo laga shafeec aqbala weeye ilaahayna subxaanau watacaala jacala allaahu mafaatiixa khazaa'inihi biyadihi ilaahay subxaanau watacaala khazaa'intiisa furayaasheeda yadda rasuulka calayhi salaatusalaam aa la geliyey marka waxaa la yidhi faman zacama ana nabiya ka axaadi naasi qofka sheegta nabigu inuu dadka lamid yahay isagoo aayaddan mujaradkeeda ugu soo gambanaya laa yamliku shay-an aslan walaa nafca bihi laa daahiran walaa baadinan qofki yidhahda nabigu calayhi salaatusalaam shay markaasi waxa weeye ma hanto aslanba nafcina ma laha daahir iyo baadinba waxa weeye gaal weeye kaas oo adduun iyo aakhira khasaaro weeye daliilka markaasi aayaddan ugu daliishanaya sidaasna baadi cad weeye markaas maxaa yeele wax badan baa iska hor imaanaya laakiin hadda nabiga marka leeyahay laysa laka min alamri shayin waxaa laga wadaa min xaysu aliijaad walicdaamaa laga wadaa oo adugu waxnama abuurtid waxnama icdaamisid saasaa laga wadaa ee nabi wax tari maayo taas maahan diin maaha laysa laka kuuma ahaanin buu dhah ilaahay min alamri amarka xaggiisa shayun shay maxaa yeele ilaahay iyo rasuulkiisa farqi baa udhexeeya wax ilaahay subxaana watacaala maqaamkiisa gaaraa ma jiraan ow yatuuba owdan bimacnaa ilaa ayay noqonaysaa ow yatuuba macnaha tasbir sabaa leeyahy rasuulka alayhi salatusalaam ow yatuuba ilaa an yatuuba alla intau ka tuuba aqbalaayo calayhim korkood oy ka islaamayaan ow ambase yucadibahum alla uu ka cadaabayo oo hadday islaamaanne ilaahay subxaana watacaala tawbadooda ayuu aqbala waana u naxariisanaya maxaa yeele dadkii hadda sidaas nabiga alayhi salatu salaam asxaabtiisa yeelay oo qaswadii uxud sidaas uu jiray dad badan ayaan soo islaamay marka amuurahaasa allana caalim uu ku ahay weye dadna waxa weye sidoodii ku tageenoo dadka la cadaabaayo ayay noqdeen fa inahum ayagu ayuuda ilaahay daalimuuna haalimiin weeye dhaalimiin weeye marka waxaa weeye intay arrintaas ka dhacaysa u kaadiyaada nabiga welilaahi allah waxaa u sugnaadowdha ilaahay maa makhluuq ayaa u sugnaaday fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo maa makhluuq fil ard ardada ku sugan ilaahay subxaanahu watacaala tacaala koonkan wixii joogoo dhan caaqil iyo kayro caaqilba waxaa allah uu isaga leeyahay mulkan wa khalqan wa cadiidan weyse isaga ayaa milkiya isaga ayaa abuuray isaga ayay addoomankiisa yihiin alla wuxuu yihi subxaanau watacaala aayaddaa marka waxay daliil u tahay aayadda haddaynu ka soo baxayn welilaahi alla waxaa u sugnaadow dha ilaahay maa makhluuq maadu waxay kayro caaqilka ay ku dhacdaa marka waxa weeye waa layska qalibay likasratii weeye maa makhluuq bisamaawaati samaawaatka ku sugan iyo walardi ardada kan ku sugan yakfiru alla waa u dhaafayaa liman yashaau qofkau doono qofki ilaahay subxaanahu wa uu doono waa u dhaafayaa weeye wayucadibu alla waa cadaabayaa man yashaau ruuga uu doonaayo qofkii ilaahay tacdiibkiisa uu doonaayo waa cadaabayaa wallaha wallana kafuuran allihi dhaafo weeye ilaahay owliyadiisa waa u dhaafayaa dadka mu'miniinta u wanaagsan iyo dadka taa'ibiinta alla waa u dhaafaya subxaanahu wa tacaala raxiimun allihi naxariiso weeyo ilaahay subxaana wa tacaala dadka ahlu daacadiisa alla subxaana wa tacaala oo u naxariisanaya yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyanow laa ta'kuluuha cuninowdha ilaahay arribaa ribada ha cunina alcaafan xaalaytaa sii la laalaadowdha ilaahay mulaacafatan laalaabidowdha ilaahay wattaqullaaha alla ka cabsadowdha ilaahay oo waxa weeye kasaga ribaha lacallakum waxaad mudantihiin oo xaqiiqaa markaa iska daysaan ribada tuflixuuna inaad liibaanaysaan alla wuxuu yidhi subxaana wa tacala balse hadda aayaddaan intaana macneed u gelin kolley waxaanu kasoo soo warannay aayadihii ribaha suuratulbaqara ayaynu uga soo warannay sow nusuulka ayaddanaasu wuxuu ahay baa layidhi sida aayadii horeba aynu ku marnay waxaa la yidhi ninka ana rajula kaana fi ljaahiliyati aa layidhi ninku wuxuu ahay jaahiliyadii idaa kaana lahu daynun calaa aakhara nin hadduu daynku leeyahay qof ah, nin hadduu qof daynku leeyahay amba nin kale uu ku leeyahay sidii la yidhaahdaba waxallal ajalu waktigiina la gaaro walam yaqdir ilqariimu ah, calaa wafaa'ihi ninkan daynka lagu leeyahay daynkii inuu iska bixiyo uusan awoodin qaala lahu saaxibu dayn ninka daynka iska laha wuxuu ninkaasu leeyahay daynka qaba didnii si dayni ayuu leeyahay qaala lahu saaxibu dayn wey ninka daynka qaba ayaa wuxuu u leeyahay ninkan daynka uu ka qabo hadduu waktigiina la gaaro daynkii bixi waaye didnii si dayni oo daynka ii ziyaadi wa ufiiduka fi lajali ah. maya saas weye waxaa weeye macnaha ninka oo maaragtay daynka iskale ayaa wuxuu leeyahay dibniisi dayni daynka ii ziyaadi oo masalan waxa weye boqol hadduu ku lahay laba boqol iiga dhigow leegi anna waktigaan kuu ziyaadinayaahoo daynka hore waxaa weeye masalan ba muddo uu ahay laba bilood laba biloodoo kalea kugu dirahu leegi waa misaal ahaan wey ah, ninka saaxiibu daynka ah wuxuu leeyahay daynka ii ziyaadi ana waktigaan kuu ziyaadinaya saasay yeeli jireen baa layidhi dhowr mar marka waxaa dhacaysaa yidhi in maaragtee daynka uu ziyaado ziyaado oo cadiimaa maxaa yeele mar walba haddii waktigii lagaa ninkan wax bixi waayo oo isaguna leeyahay daynka aan kuu ziyaadaha ajalka ii ziyaadi ah, daynka ayaa maaragtay daynka ayaa ii ziyaadi uu leeyahay oo lacagtay lacag iigu dara u leeyahy ninka saaxiibu daynka iskale asaga markaas waktiga aan kuu badinahay waxaa dhacaysa dhawr jeer dha arrintaas sooma noqoto daynki markaa ziyaado cadiima uu ziyaado oo masalan ba hadduu ahay misaal ahaan laba boqol hadduu ahay mar walba sida loogu ziyaada malyan uu iska tegaayo markaasaa waxaa imaanaysa inuu waxba iska bixi waayo marka markaasuu dha ilaahay ayuha aladiina duunka aamanuu rumeeyanow laa ta'kuluuha cunina arribaa ribadaha cunina alcaafan xaalaytaa tii la laalaabay mulaacafatan laalaabid weeye ah, waxaa weeye markaasi bian taziiduukal maali cinda xuluuli lajali waa maalka inaad ziyaadisaan markii waktiga la gaadho agtiisa wa taakhiru dalaba dalabkana dib aa u dhigtaan waa sin hadda sheegayna Ah, maalka ayaa maaragtay la ziyaadinayaa waktigii markii la gaaro ninkaan iska bixi waayo ninkaan deynka qabane ajalkaa loo badinayaa wataqullaha alla ka cabsadow ilahay oo arrintaas ka tagow dha ilaahay lacallakuma haamudantiin oo xaqiiqaan tuflixuuna inaad liibaantaan marka hadda waxa weeye ribada aad iyo aadaan uga soo warannay markii suuratulbaqaraan soo maraynay marka aayaddaanna waxa weeye isla maaragtay xukunkaas ayay ka warramaysaa marka daynka la ziyaadinaayo oo markaasi haddee waxaa weeye maalkiina la badinaayo waxay noqonaysaa ribay noqonaysaa waa ribada la yidhaha maaragtay jabanasaa la yidhahda lacallakum waxaad mudantihiin owdha ilaahay tuflixuuna inaad liibaantaan hadda marka haddii laga tago arrintaas ilaahay dadka wuxuu u sheegayaa falax laakiin haddii la wado waxa weeye waa lagu khasaara waana lagu hoogay addunya aakhiro wataquu ka dhowrsada owdha ilaahay annaara naarti ka dhowrsada allatii naartaasoo cidda loo diyaariyey lilkaafiriina kaafiriinta naarta iska ilaalishow dha ilaahay subxaana watacaala maxaa hadda meeshaan waxaa la keena naar ha laga baqow dha ilaahay markii waxa weeye ribada la iska soo nahiyo bacdigeeda waxaa meesha laga qaadanaya culimmadu yidhaahdeen haddii waxa weeye waxa alla uu nahiyey oo ribadaasu ay hadda ka mid tahay haddii laga hari waayo inay naaru ay imaanayso haddii shaygaa layska daayane in laga nabadgelaayo cadaabka ilaahay subxaana wa tacaala wataquu ka dhowrsadow lilaahi annaara naarti ka dhowrsada allatii naartaasi u ciddad loo diyaariyey lilkaafiriina kaafiriinta oo waxa weeye in lagu cadaabayaa iska ilaalishow dha ilaahay wa adiicullaha alla adeecow dha ilaahay ilaahay subxaanau watacaala adeeca war rasuula rasuulkana adeeca maxaa yeele waxa cadaabka ilaahay looga dhowrsanaayo oo looga dhowrso karo alla iyo rasuulkiisaoo la adeeco weeye oo ilaahay iyo rasuulkiisa in lagu adeecaa loo baahan yahay awaamirta iyo nawaahida weeye oo wixii ilaahay rasuulkiisu ay ku faraana la fartoomo waxay kaa reebaana laga haro weeye wa adiicullaha alla dha ilaahay wa rasuula rasuulka adeeca lacallakum waxaa mudantihiin turxamuuna in laydiin naxariis lacallada qur-aanka iyo xadiista xaqiiqo weeye waxaa marka ilaahay noo yaboohayaa subxaanau watacaala oo alla xaqiiqo uu ka dhigayaa xaqiiqana ay tahay haddii ilaahay rasuulkiisa daacadooda lala yimaado raxmad ilaahay subxaana wa tacala inay imaanayso marka sidaas ayaa ilaahay subxaana wa tacaala noogu boorinayaa ilaahay iyo rasuulkiisa daacadooda waxaana alla noo ballan qaadayaa inaanu liibaanayno ilaahay subxaanau watacaala uu noo naxariisanayo marka hadda waxaa weeye raxmad lama helaayo haddaan ilaahay iyo rasuulkiisa la adeecin raxmad lama helaayo laysu naxariisa maayo wy wasaaricuu ilaa makfiratin min rabbikum wajannatin carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin aladiina yunfiquuna fi saraa'i waaldaraa'i waalkaadimiina algayda waalcaafiina can innaasi wallahu yuxibu lmuxsiniin ilahay wuxu uhi subxaanau wa wasaaricuu u degdegow dha ilaahay ilaan makfiratin dhaafid oo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaatay iyo wa jannatin jannow dhayaahay jannadaasoo carduhaa ballarkeedu assamaawaatu samaawaatka oo kale uu yahay iyo waalardu arladow dhah ilaahay jannadaasi uu cidda loo diyaariyey lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsanaayo hadda ilaahay subxaanau watacaala wuxuu kasoo waramay aayadahan markaas kulli munaasabaadka wada dhexays ilaahay iyo rasuulkiisa in la adeeco haddii alla rasuulkiisa la adeecane in laysu naxariisanaayo oo raxmad ilaahay uu noo xaqiijinaayo marka hadda ilaahay wuxuu nagu goorinayaa maqfiro in loo degdego iyo markaasi janno oo waxa weeye bacda almaqfira imaanaysa iyaduna arrintaasna waxay ka imaanaysaa allayh rasuulkiisaoo la adeeco maqfirada waxaa laga wadaa asbaabteedii oo ah alinhimaaku fi daacaad weeye waalbucdu cani ilmacaasi weeye daacada ilaahay subxaana wa tacaala oo markaasi la dhex galo lagu mashquulo iyo macaasida in laga dheeraado wasaaricuu degdegow dha ilaahay musaaracada hadda mid oo xaqiiqiya maahan waxa weeye daaca ayaa loola jeedaa ilaa makfiratin dhaafid u degdegow dha ilaahay oo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaatay ah, makfirada waa asbaabteediyaa loola jeedaa iyo wa jannatin janno ah, waxay ku cadsan tahay makfirada weye min casil mutabib cala sabab weye ah, marka hadda sidaas ayaa leeyahay jannada u degdegow dha ilaahay jannadaasoo carluhaa ballankeedu asamaawaatu ka carli samaawaati samada ballarkeedayuu la yahay iyo walardu arladu dhilaahay ka carlihimaa weeye ballarkooda weeye low wasilad ixdaahumaa bilukhraa weeye haddii waxa weeye todobada samo laysgarab dhigoo laysku garab fidiyo haddana todobada ahlo lagu sii garab fidiyo janna la eg weeye carligu waxa weeye sacada weeye hadda waxaa idhi dhuulka lama sheegin baa la yidhi maxaa yeelay taas isaga shayga carligiisa iyo dhuulkiisa way kala badan yihiin marka jannadu wax la ogaa kara inaysan ahayn ayaa ilaahay subxaanau watacaala nooga warramaya marka hadda waxay culammadu yidhaahdeen waxaa la isku khilaafay tashbiihan oo jannada ee waxa weeye samaawaadkii arlada carligooda lagu shabahayo ma xaqiiqaha layidhi mase waa sidii oo ma waxaa laga wadaa hadday xaqiiqo tahay low busidat isamaawaatu kula waaxidatin min jaanib alukhraa wakadalika alarlu lakaana maadukaya mumaasilan licahli janna miyaa loola jeedaa haddii samaawaadkii arlada mid walba midda kala sii garab dhigo waxaa la soo sheego jannada miyay markaasay mid noqonaysaa ah. marka hadda waxaa la yidhi meeshaan waxaa laga wadaa wadaahaa la yidhi waxaa laga wadaahaa la yidhi jannada ayaa waxaa weeye laga kinaayoodohayaa in sicdeedu aad iyo aaday u ballaaran taha weye ee samaawaadka iyo arlada haddii barkeed barka kale la xiisaa la yidhi arladana sida la yeelaa la yidhi wax yar bay noqonayaan oo waxay xataa ka yaraanayaan inta sayidina abubakr sidiiq la siinayo iska day inta kalentooda maxaa yeele waxaa la weriyey say jibriil ayaa wuxuu dhahay baa la yidhi oo nabigeenna u sheegay calayhi isalaatu wasalaam inuu maaragtay lix boqol oo garab uu iska leeyahay mulkiga jannada oo abubakar la siiyey hal biloo dhan inuu ku duulaayay oo ku haadaayay markaas waxaa weeye wuxuu gaari waayey mulkiga abubakar ayaan gaari waayey markaasan kasoo laabtow dhah marka meeshaan waxaa kinaayo laga la kinaayooduhaya sicadeeda ayaa laga kinaayoduhayaa layidhi ee waxa weeye jannada ilaahay subxaanau watacaala siisaa wax markaasi la xadayn karo alla subxaanau watacaala ayaa ku cilmileh marka alla wuxuu dhahay maxaa yeele axaadiistaa waxaa ku soo aroortay dadka qofka ugu jannada yahle ayaa waxaa la siinayaa adduunyadan aynu joogno iyo tubanlaabkeeda adduunyadan aynu joogno iyo tubanlaabkeeda qofka aakhira markiilasa uu jannada yahle ayaa la siyaalaya marka hadda waxa weeye waxaa markaasi miisaanna loo kaga dhigayaa sida caqligeennu u xisaami karo jannadaasi oo cidda loo diyaariyo dha ilaahay lilmuttaqiina kuwa mutaqiinta oo alla ka baqaayo jannadana sideeda waxa weeye dadka ilaahay ka cabsanaya ayaa maaragtay helaaya wey oo daacaadka samaynaayo ilaahay adeecaaya macaasida ka tegaaya dadkaas ayaa jannadaas helaayaa layidhi dadki marka sidaas ayoo muttaqiintaha ilaahay sifaynaya aladiina muttaqiintaasoo ayuudha ilaahay yunfiquuna bixinaaya ilaahay daacadiisa ku bixinaya fi saraa'iyow dha ilaahay barwaaqada waktigeeda iyo wallaraa'i shiddada waktigeeda waktiga yusriga lagu jiro oo qof walba ruuxayso ayay xoolahooda bixinayaan waktiga culayska lagu jirna way bixinayaan maxaa yeelay qofka muuminka ahu waxa weeye fi rakhaa'i washiddatiba walaxow bixiyaa weye waxuu wax u bixinaayana xaalad kasta rabbigiisa ayuu ku kalsoon yahay ilaahiisa ayuu ictimaadayaa oo cuskanayaa markaasu waxa weeye wakti kasta waxbuu bixinayaa calaa xasabi xaalihi weye sida hadda arrintiisu ay tahay awoodiisu intay leedahay wixiisu ha yaraadeen weye sadaqadana ma fuudaysanayo sadaqada lama yaray maxaa yeele nabigeenna waa soo dhahay calayhi salaatuasalaam ittaqu naara walow bishaqi tamratin timir ka dhowsada timir jeexeedu bixisiin ba allah ka dhigo riwaayad kalen walow bidilfin xaq inay ahay marka hadda sidaas ayaa ilaahay wahamaya yunfiquuna bixinaya sistarraa'i barwaaqadowdha ilaahay iyo walla wallaraa'i shiddada walkaadimiinowdha ilaahay kuwa qarinaaya weeye alqayda cadhada walcafiina kuwa cafinaya weeye cani dadka wallahu alla yuxibu lmuxsiniina kuwa wanaagga falaya ilaahay waa jecel yahay oo ilaahay waa sawaabinayaa weye haddana sifaafkooda waxaa kamid a ah, cadhada ayay qarinayaan dadka markaas ay u cadhaysan yihiin qof walba waa cadhoonaa laakiin cadhadooda ayay qarinayaano qofkay u cadhoodaan ayagoo ka aarguto kara ayayna ta aargutana iska cafinayaan weye saasaa ah, markaasaa la leeyahy walcaafiina can innaasi ayuu dhahay ilaahi subxaana watacaala waa kuwa dadka iska cafinaya weye marka sidaasaa la leeyahay ah sidaas ayaa la leeyahay marka hadda waxaa la sheegay waxaa la sheegay baa layidhi imaamka la yidhaha imaamu xasan sayidina xasan ibnu cali zaman yar oo markaasi khilaafada uu haayey ayaa laga warramayaa balse haddii ilaa yidhaahdo casharkeenna dambo ayaanu ku bayaaninaynaa aayaddan waxa ka dhiman casharkeenna intaasuu ku eg yahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين الذين ينفقون في السراء والضراء والخادمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله وهم سروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملون قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس هدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحي قبل الله aayadda boqol soddon iyo afaraad oo suuratu aali cimraan ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenni aayadihii ugu dambeeyey ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa naar ka dhowrsada ayuudha ilaahay naartaasoo loo diyaariyey kufaarta in lagu cadaabo ilaahay iyo rasuulkiisa addee adeecowdha ilaahay waxaa xaqiiqaha in laydiin naxariisanaye waa sida naarta looga dhowrsanaye haddana u degdega ayuudha ilaahay maqfiro oo xagga rabbigiina ka ahaatay iyo janna arligeedu ballarkeedu samaawaadkii arlada uu yahay jannadaasoo ucudda lilmutaqiinood ilaahay kuwaa alla ka cabsanaya loo diyaariyey markaa dadka mutaqiinta oo jannadaas loo diyaariyey ayaa ilaahay subxaanahu watacaala sifaadkooda noogaga warramayaa markaasuu dha ilaahay alladiina mutaqiintaasoo yunfiquuna bixinaaya ilaahay daacadiisa ku bixinaaya oo xoolahooda bixinaaya fi saraa iyowdha ilaahay barwaaqada waktigeeda iyo wallaraa iyowdha ilaahay shiddada waktigeeda ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala dadka mutaqiinta waxaa weeye kuwa xoolahooda bixinaya ba ilaahay waktiga waktulwitriga iyo waktiga waktugul waktiga waxa weeye wax la haystoo barwaaqada lagu jiro xoolahooda way bixinayaan waktiga dhibaatada ay jirtana way bixinayaan oo waxay wax bixinayaan si rakaa'i wasidasi weeye wadaalika lisiqatihi birabbihi weeye qofka muuminkaa ah waxa wax u bixinaya labadaas xaalana waxa weeye rabbigiisa ayuu ku kalsoon yahay oo alla ayuu ictimaadayo cuskanayaa weeye markaasuu wax bixinayaa zamankaasta calaa xasabi xaali si xaaladiisu zamankaas ay tahay weye qaliilan ow kasiira weeye wixii ha yaraadaan hasa badnaadaane hadba sida xaaladiisu ay tahay oo awoodiisu ay la eg tahay ayuu wax ula baxayaa waxaa weye sadaqadana ma fuudaysanayo ma yaraysanayo maxaa yeele qofka ilaahay wuxuu fiirinayaa niyadiisa niyadiisa hadduu waxa weye wax yar uu kula baxo oo niyo saalixaa uu leeyahay waxa uu lamid noqonayaa mid waxaa weeye xoolo badan bixiyey ayuu la mid noqonayaa maxaa yeele acmaashu niyada weeye ilaahay agtiisa wax ku yaraanayna ma laha markaasuu markaasuuba ilaahay waa kuwa xoolahooda bixinaya fisharaa'i yow dha ilaahay xaalatulwusriga ayuu dha ilaahay fisharaa'i barwaaqada waktigeedaw dha ilaahay iyo raa-i sidada waktigeeda haddana ilaahay wuxuu yihi walkaadimuuna kuwa qarinaayo weeye alkayda cadhaga qarinaaya waxaa laga wadaa alkaafiina can imlaa'ihi maca alqudrati waxay ka joogsanayaan cadhada inay fuliyaan oo qofkii ka cadho oo carada ku riday inay ka aarsadaan ayay ka joogsanayaan ayagoo awoodula inay ka aargutaan walkaadimiina alkayda saasay noqonaysaa ee culimmadu waxay idhahdeen basharka bani aadamkaahu inuu cadhoodo dabeecada basharka ayay kamid tahay laakiin cadhadan waxaa laga wadaa oo hadda la sheegaayo qarinaayaan waa carooriyeen laakiin cadhadooda way qarinayeen ma fulinayaana laga wadaa waalkaadimiina alkayda cadhada kuwa qarinaaya ba ilaahi subxaana watacaala waalcaafiina kuwa cafinaaya wayowha ilaahi calinnaasi dadkana iska cafinaaya marka cadhadu waxaa la yidhi waa naariyatun taxulu fii qalbi yaa layidhi tadharu aahaaruhaa cala aljawaarib cadhadu waxaa la yidhi waa naar oo waxa weeye qalbiga ku degaysa aahaarteeda ama raaskeedune xubnaha ayay ka muuqanaysaa oo qofku markuu cadhaysan yahay oo cara qalbiga uga jirto waxaa laga garanayaa caradaas naaskeeda waxaa laga garanayaa xubnihiisa gaar ahaan waxa weeye waxaa maaragtay waa loola jeedaa jawaarixdiisa oo haddana waxa weeye laga sii garanayo wejiga ayaa laga sii garanayaa maxaa yeele qofka markuu cadhaysan yahay oo la arko waxaa la leeyahay qof hadal wejigiisa cara ayaa ka muuqata marka hadda caradu xubnahoo dhan way uga jirtaa laakiin wejiga ayaa markaasaa uu sii muuqaal badan haddana ilaahay lii subxaana watacaala waalcaafiina cani naasi o ilaahay dadka kuwa iska cafinayo weeye dadkana way iska cafinayaano ku dulmiyey way iska cafinayaan oo inay ciqaabaan ayay iska dhaafayaan weye waa dadka waa wanaagsan taasaa loo baahan yahay marka cadada in la qariyo ayaa maaragtaya la doonayaa maxaa yeele waxaan soo arooray xadiis nabigaana huu dhahay calayhi salaatu wasalaam man kadama kayran qofkii cadho qariya wahuwa yaqdiru calaa inkaadihi asagoo awoodina caradaas inuu fuliyo oo qofkii waxaaweye uu ka carooday inuu ka aarsado awood u leh ee waxa weeye caradiisa qaryoon ka aarsanin malaa allaahu qalbahu amnan wa iimaanan ilaahay qalbigiisa wuxuu ka buuxinayaa amni iyo iimaana ilahay ka buuxinaya waxaa la yidhi waxaa soo arooray imaamuna ashaafici inuu dhahay man istaqlaba walam yaqlab sawa ximaarun ou dhahay qofkii cadho iska raadiya oo caroogaaya waa xumaar ayaa imaamu shaafici dhahay haddana ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala walkaadi minalkayda rasuulkuna calayhi salaam sidaas ayuu yidhi see wax la yeelayaa marka waxaa meesha ku jirta markaasi haddii la fiiriyo warkaas imaamu shaafici in markaasi waxa weeye cana la-aantu markaasi ay madmuum ay tahay aayadduna waxay keenaysaa ruuxaas carabiisa qariyo inuu mutaqiinta ka mid yahay waxaa lagu jawaabahaa layidhi kalaamka imaamunaa ashaafici waxaa lagu xambaarayaa o layidhi qofku markuu arko wax ilaahay xarimay iidoo la samaynaayo oo waxaas ilaahay xarimoo la samaynaayo uu nahyi waayo reebi waayo ayaga waxaas daraaddeedna uu aroowaayo waxaas la samaynaayo daraaddeedna uu aroowaayo wuxuu noqonayaa ximaar buu noqonayaa marka waxaa laga wadaa midda imaamu shaafici qofku waxaa weye inuu ka aroodo xurumaadka ilahay idoo la dilaacinaya dawar waxaa la sheegaa layidhi imaamka la yidhahdo alxasan ibnu cali sayid xasan ibnu cali sayidinaa cali ibnu dhaalib wiilkiisi oo maaragtay ay dhashay sayidatunaa faadee binti rasuulillaahi waktigii waxaa la yidhi khilaafadiisa maxaa yeele lix bilood ayaa waxa weeye sayid xasan ayaa khaliif laga dhigay oo waxaa la mubaayacoodaa la yidhi dadkii waxa weeye sayid cali raacsanaa jiray oo waxa weeye ay iska soo horjeeri jireen sayid mucaawiya ayaa mubaayaca la sameeyaa booska aabbaha fariisa ay yidhaahdeen marka waxa uu ahay sayd xasan nin xaliima ah oo dulqaad badan ayuu ahay baa layidhi kolka waxaa dhacday baa layidhi sayidinaa xasan ibnu cali nin ayaa u yimid baa layidhi ninkaasoo waxa weeye caayaayo oo markaasi aad iyo aad u caayaayo oo waxa weeye ka warramaayo sa'nigiisa si xunna ugaga warramaayo wax ka sheegaayo sayd xasanna intaas ninkaas uu caayaayo beesha ayuu kaga filahaa layidhi markaasoo ninkii waxau dhahay in shatamtanii waaxidatan shatamtuka mi'atan u dhahay hal mar haddaad caydo xasanow boqol jeer ayaan ku caayayaa markaasuu sayd xasan wuxuu dhahay haddaadi caydo in shatamtanii mi'atan u dhahay boqol haddaadi caydo maa shatamtuka waaxidatan hal mar anuu ku caayi maayo sidaa markau dhahay ninkii ina yaabay ayuu waxaa weeye lugihiisa ayuu ku hadtagay baa layidhi markaasuu sumiyaa layidhi kolkaasuu dhahay ashadu anaka calaa khuluqi rasuulilaahi waxaan markhaati ka ahay akhlaaqda ilaahay rasuulkiisa inaad ku sugan tahay marka waxaa loo baahan yahay dulqaadkaas ayaa loo baahan yahay sayid xasanna waxaa weeye lixdaas bilood markuu khaliif ahay waa iska dhiibay baa layidhi oo khilaafadu wuxuu ku wareejiyey sayid mucaawiye ayuu ku wareejiyo ummadda muslimiintoo dhan waxaa weeye xukunkoodu wuxuu u wada dhiibay mucaawiye oo wuu wada tanaasula layidhi xukunkii maxaa yeela wuxuu fiiriyaa layidhi asaga aabihiis oo caliya iyo mucaawiyo dagaalka ka dhex dhacay oo dad badan oo markaasi saxaabahu ay ku geeriyooyeen o ku lecdeen iyo dad kaleentoodood ee taabiciina waxa uu isyiri haddii arrintaanu sidaas ay noqoto waxa weeye dagaal baa sii soconaye arrintaan adugu meeshaa ku xasili kolka waxaa weye xukunku wuxuu la tanaasulay mucaawiye mucaawiye ayaa qabtay taasna waa kii nabiga calayhi salatusalaam horoogu sheegayo maalin nabiga calayhi salatusalaam sayd xasan uu xambaaray ayuu waxau dhahay lidi wiilkaygaanay dhahay laba fico oo cadiimatayna ayaa ilaahay subxaana watacaala maslaxadooda dhigaya marka taas ayaa jirtayoo ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala walcaafiina caninnaas ayuu dhahay kuwa dadka iska cafinaya weeye oo dadka dulmiyey cuquubadooda waa iska dhaafayaan waxaa kaloo la sheegay imaamka la yidhahdo zayn alcaabidiin ayaa isagana waxaa yihi addoontiisa kaana calayhi tasubbu calayhima alwulu'a leyi waxaa layidhi biyaha uu ku weyso qaadanaayo ayay korka ugu sushubaysaa layidhi markaas waxaa la yidhi waxaa ka dhacay ibriixi jalamadki ama maaragtay firmiga wax loo yaqaano markuu ka dhacay madaxiisa ayuu ku dhacay baali markaasuu wejiga ka bakray kolkaas ayuu ina xanaaday ayuu kor u fiidaa indhaha uu ku fiirsaa layidhi markay aragtay inuu xanaagsan yahay ayay wuxuu u tiri tiriyaa layidhi walkaadimiina algayda ayuu dhahday kuwa cadhada qarinaayo markaasuu dhahay kadamtu kaydii caradayda waan qariyey haddana waxay jiraa layidhi walcaasiina can innaasi markaas ayuu dhahay baa layidhi cafawtu canki waa iska kaa cafiyey haddana waxay tiri wallaahu yuxibu lmuxsiniina markaasuu dhahay anti quratu niyatillah ilaahay daraaddiisa ayaad u quraysan tahay ayuu dhahay marka dadkaas muuminiintaa ah oo wanaagsan in lagu dayda ayaa loo baahan yahay oo qofka waxaa weeye mu'minkaa ah, oo ilaahay diintiisa xambaarsano inuu xilmi yeesho oo dulqaad yeesho oo dadka caadigaa ah uu ka duwanaado ayaa loo baahan yahay maxaa yeele dadkaas wanaagsanu waxay ku camal falaayeen kitaabka ilaahay ayay ku camal falaayeen marka haddana ilaahay buu yidhi isagoo sii sifaynaayo waladiina kuwaasoo idaa waktigii facaluu ay falaan odh ilaahay faaxishatan hadda waladiinaadanu laba ixraabood oo iska leeda in maaragtay waladiinagaa mubtada koobaad laga dhigo ulaaikada dambana mubtada labaad laga dhigo jazaahu ibnu mugado saddexaad laga dhigo maqfiratu markaas ay khabaru saalis ay noqoto waxaa weeye khabaru saaliskaas iyo maaragtay eemada mubtadaha saddexaad iyo khabarkiisa waxaa weeye maaragtay waxay noqonayaana layidhi khabaru saani yay noqonayaan kaas iyo waxaa weeye khabarkiisuna khabarul awal ayay noqonayaan laakiin waxaa hadda maaragtay ah ka sii fiican baa layidhi in dadkii mutaqiinta ahay laga sifeeyo sidii waxaa weeye mawsuulkii horaba looga sifaynayo kana loogaga sifeeyo waladiina musaqiintaasu ayadha ilaahay idaa wasigii facaluu ay falaan faaxishatan faaxisho ay falaan udha ilaahay faaxishada waxaa loola jeedaa dembi oo qabiixa ayaa loola jeedaa sida zinadoo kalentood ow ambasa dalamuu ay dulmiyaan odha ilaahay anfusahum naftooda ay dulmiyaan oo waxa weeye dembigaas kabiyada wax ka sokeeya oo shaqaa'ida ay la yimaadaan ow dalamuu anfusahum maxay ku dhacaysaa hada yidhi sakaa'irtay ku dhacaysaa sida kufyada oo kaleentood iyo lamsiga waxyaabahaasoo kale marka hadda waxa weeye dembigu markuu sakiiro noqonayo laftirkiisu oo taabashada haweenka la taabto iyo nabnadu ay sakiiro noqonayaan waa markaan la xalaalaysan weeye qofku markuu banaysto oo waxa weeye dembiga sidaas oo banaysto xalisho waxa weeye dembigaasi kabiiro ayuu u tegayaa mooyaane sakiiro waa ka guurayaa weye maxaa yeela shayga fuudayntigiisu wuxuu keenayaa dembi weyn buu keenayaa markaasuu dhah ilaahay ow amase dalamuu anfusa naftooda ay dulmiyaan dakarullaah alla xasuusanayo ilaahay subxaanau watacaala ayuu xasuusanayaanoo waciidkii alla subxaana watacaala uu ku goodiyey qofkii dembigaa sameeyo inuu ku jaazinayo ayay xasuusanayaan buu dhah ilaahay fastakfiruu deedna way dhaafid weydiinayaan lidunuubihim dunuubtoodo ilaahay dembigeena noo ayuu leeyihiin waminkeedaa yakfiru dunuuba dunuubta dhaafo dhahay alle ila allahu alla mooye marka waman yakfiru dunuuba ila allah waxay noqonaysaa jumlo muctarila ayay noqonaysaa oo waxay kala dhex gelaysaa macduufka iyo macduufu caleyhi ayay kala dhex gelaysaa marka hadda ayadaan intaanan dhammaynin haddii aan ka sheekayno zawuniyulkeeda waxay ku soo baa la yidhi inkastoo aayad kalentooda aan tukay doonana iyaduna sawnusuulka mar ay leedahay nin waxaa jisoo dejaa layidhi timir daba jaray ninkaas waxaa soo martay baa layidhi haween ayaa soo martay baa la layidhi oo doonaysa inay dukaankiisa timir ay ka iibsato waktigii nabigeena calayhi salaatusalaam madiine uu joogay waayo kolka waxay damacdaa layidhi inay timir ka iibsato ninkaas ninkii marka waxaa weeye naagti quruxdeedii ayaa cajab gelisaa layidhi markaasu wuxuu ku dhahay ku dhahay baa la layidhi ina tamray dayida daakhilal xaanuuta ayuu dhahay timirta wanaagsan oo qurxan dukaanka dhexdiisay taallaaye horay usoo gal ayuu dhahay markaas naagtu ninkii way dukaanka hore ula gashay kolkaas ayuu wuxuu ku sameeyaa la yidhi inti markaasi maa cadal ah, waxaan jimaac ahayn ayuu ku sameeyey wuxuu jimaac kasoo hara oo xublo iyo markaas wax walbuu ku sameeyey wax ma uusan jimaacin laakiin wax kastoo inuu jimaac kasoo hara ayuu markaasay ku sameeyey mubaashara ah markaasay timirti siiyaa la yidhi markaasuu xasuustaa la yidhi haybada ilaahay ayuu xasuustaa la yidhi iyo ciqaabka alle kolkaasuu rasuulka calayhi salaatusalaam u yimid baanu isagoo oogaaya markaasa aayaddaana ay soo degtaaliyey hase yeeshee insha allahu tacaala aayad oo markaasi aayadna shaynujuulkaasoo kale iska leh sidaan ka badanna aanu ku bayaani doono insha allahu tacaala waxaa wuu tegi doonaa suuratu huud meelahaasaan wuu tegi doonaa marka ilaahay wuxu yidhi watacaala wa tacaala alla xasuusanaya waciidkiisowdha ilaahay oo markaasi ilaahay subxaana wa tacaala yastakfiruun daafid weydiisanaya lidunuubihim dunuubtooda waman sheegaa yakfiru dunuuba dunuubta dhaafow dha ilaahay waa itifaamu linkaari macnaf weye laa weeye ila allahu alla mooye oo walam yuftiruu aan daa'imaynow ilaahay calaa maa facluu waxay faleen haddana waxaa weeye dembiga ay faleen aan daa'imaynin dunuubta haddii la daa'imo waxaa weeye tawbakeenteedu markaasi ma ansaxaayo walam yusiruu ayuu dha ilaahay aan gaarimaynin calaa maa facluu waxay faleen bal aqlacuu anhu weye way ka fuqaayaan weye oo waxaa la rabaa dembiga in laga fuqa ayaa loo baahan yahay ee haddii mar walba dusha laga saaran yahay meeshaas waxa weeye tawbakeenkii ma ansaxaayo walxaalum ayaguna yaclamuun ay ogsoon yihiin ayuudha ilaahay waxyaabaha ay la yimaadeen inay macsiyo yihiin haddana ogo caalimiinku owdha ilaahay walxaalum ayaguna yaclamuun ay ogsoon yihiin owdha ilaahay ana ladii weeye markaasi ana ladii asagu macsiyatan weeye waxa ay la yimaadeen inuu maaragtay macsiiyo kolka sidaas ayuu dhahay ilaahi subxaana watacaala oo dadka mutaqiintaa sidaasuu ku salfiyey maxaa yeele dadka waxaa la rabaa markii waxa weeye dunuub ay ka dhacdo rabbigooda inay usoo noqdaan marka hadda markii sidaa ilahay kusoo kufeeyey ma-aalkooda qiyaamo ayaa ilaahay nooga warramaya alladii nuuru ulaaika kuwaasooba ilaahay jazaaihum jazahoodowdha ilaahay makfiratun dhaafid weeye oo min rabbihim xagga rabbigooda ka ahaatay iyo wa jannaatun jannaadowdha ilaahay jannaadkaasoo tajri ay dureereyso min taxtihaa hoosteeda taxta ashjaarihaa wa qusuurihaa weeye alanhaar webiyaal ay dureerayaan khaalidiina xaaliyin kuwa ku waaraya fiiha jannooyinkaas ku waarowdha ilaahay ulaaika kuwaasowdha ilaahay jazaauhum jazahoodu abaalkoodowdha ilaahay makfiratun dhaafid weeye oo min rabbihim xagga rabbigooda ka ahaatay iyo wa janaatin jannaadowdha ilaahay jannaadkaasoo tajri ay dureerayso min taxtihaa hoosteedawdha ilaahay alanhaaru deriyaal ay dureerayaan khaalidiina xaaliyin kuwa ku waarowdha ilaahay fiiha jannadaas ku waaraayowdha ilaahay marka ay galaan wa nicma waxaa nimco lahowdha ilaahay ah, wa nicma waxaa nicmo lahowdha ilaahay ajrul caamiliina kuwa camal falaya ajirkooda oo ilaahay daacadiisa samaynaayo ajirkooda ayaa nimco lahaaday almaksuusu bilmadxi ayaa maxduufa oo waxaa la leeyahay hada alajru ajirkan ayaana macnaha leeyihi markaa dadkii wanaagsanaaye mutaqiinta ahay sifaadkoodii iyo macaalkoodii ayaa alla subxaana watacaala nooga soo waramay waxaana isil hore dhexda ugaga jirnay oo aynu maaragtay ka warramaynay qaswadi weyneed oo la dhihi jira qaswas suuxid aynu ku dhex jirnay ayadiyaa marka hadda dib loogu soo laabanaya alla wuxuu yihi subxaana watacaala qad xaqeeqee khalad way tagtowdha ilaahay min qablikum idinka hortiina mu'miniinow sunanan sunan ayaa tagowdha ilaahay jiyad ayaa loola jeedaa ayaa kufaartu ku tegey oo waxa weeye kufaarta waa loo kortay khadaabdina ilaahay waa qabtay marka khadaabkaana waa kufaarta iyo waa mu'miniinta ayaa la yidhaha laakiin waxa weeye waa kufaarta saasaa low maxaa yeele kufaartu markii oo qaswadii uqud ay xoogaa guulu ag ay gaareen ayaa waxaa batay baa lii kibirkooda iyo faankooda wey marka alla wuxuu ka waramayaa arrintaanu inay arrin soo jiri jirta ay tahay oo mararka qaarkood ay dhici jirtay in waxa weeye ay kufaartu wax guulo aghay helaan kada'dina ilaahi subxaanau watacaala uu halaago baabi'iyo marka waxay ku soo degta ayadan haziimadii wixii dhacday ayay kusoo soo degtaa layidhi rasuulka calayhi salaatusalaam iyo asxaabkiisa ayaa ilaahay tasliyo la dhigayaa wuxuu markaasi asiibay ee xusni yahay oo waxaa weeye qasmadaas kula dhacay marka waxay ka dhigan tahay sabuu ilaahu dhahaya waxa weeye ha tiiraanyoona fa ina haadihi sunanu man qablakum weye tani waxa weeye dadka idinka horreeyey wixii alla ku jiiye waaye walcibratu bilkhawaatimi wey cibradana waxaa la fiirinayaa khaatumada wey ee hadda dagaalka bilowda hore iyo micno ma lehe khaatumada guusha ugu dambaysaa dagaalka laga fiirsaa sidiisaba waqatama nasru lakum weye calaa acdaa'ikum nasriguna waa idintaan noqdaa laga wadaa cadowgiina waa ka guulaysanaysiin hase yeeshee arrintaana wax dhici jira weeye sabra liley markaasuu dha ilaahay qad xaqeeqee khalad way tagtow dha ilaahay min qablikum idinkoosiina sunanin sumeeynow ilaahay waxa weye dalayo kufaarta lagu jideeyey ayaa jira oo waa loo sugay kabacdina waa la qabtay marka hadda waxa weeye muminiinta ilaahay wuxuu leeyahay iyo kufaartoo dhanba muminiinta iyo kufaartoo wada jira hataa waa la dhihi karaa waa ayagaa lala wada khidaabaya oo gaaladana waxaa la leeyahay adinka waxa weeye dadki idinka horee kufaartahay mararka qaarkood sidaasoo kale ayay wax maaragtay eh, guulu aday jireen kabacdina waa la halaagi jiray muminiintana waxaa la leeyahay dadkii idinka horreeyey oo muminiinta ahay waxaa weeye jidad ayaa ku tegey oo kufaartu inay mararka qaarkood wax helaan kabacdina ilaahay markuu u sugo halaagaa dhaci jirtaa leeyahy marka in maaragtay laga wada dhexaysiiyo saasaa fiican fasiiruu socdowdha ilaahay muuminiinow fasiiruu socdowdha ilaahay fil ardi arlada ku socda fanduruu fiiriyowdha ilaahay adinkoo ku cibro qaadanaysiin kayfa siday kaan ahaatay caaqibatu lmukadibiina kii beeniye ciribteedsay ahaatay fasiiruu socdow dha ilaahi subxaana wa tacaala fil ardi arlada ku socdow dha ilaahi fanduruu fiiriya kayfa siday kaan ahaatay caaqibatu lmukadibiina kii beeniye ciribteedsay ahaatay maxaa yeele reer caad nabiyullaahi huud ayaa maaragtay loo soo diray reer samuud waxaa loo soo diray nabi saalix qoomu nuux waxaa loo soo diray nabi nuux qoomu luud nabi luud ayaa loo soo diray namruud waxaa loo soo diray nebi ibraahim isagoo qoonkiisi fircawn waxaa loo soo diray muuse marka ilaahay intaasoo dhan waa kortay kabacdina alla wuxuu qabtay akhda casiizin muqtadirin weeye marka waxaa la leeyahay kuwaanuna waa sidaasoo kalentood oo waa saw ilaahay wa innii lahum ina kaydii makiinunu dhah rasuulkeenana calayhi salaatusalaam xadiis waa u dhahay ina allaha la yumlii lidaalimi ilaahay daalimka waa u sugayaa xataa idaa akhadahu lam yusfitu markii ilaahay uu qabsado sii day maayo marka hadda dhaalimiinta waxa ay samaynayaan ilaahay wuxuu moog yahay maahan waa la korinayaa waa loo seeso dheeraynayaa laakiin maalin maalmaha ka mida ayaa ilaahay qabanayaa dib dambana loosii arki maayo marka alla wuxuu yihi subxaanau watacaala fanduruu fiiriyow dha ilaahay kayfa siday taana ahaatay caaqibatu mukadibiina kuwii beeniya ciibkaystay ahaatay aakhiro amrigoodistowna la kiisa halaagaa ku dhacay marka waxaa leeyahay haka murjinayaa leeyahay markaas maxaa yeele adinka ayaa ka gaari noqonaysiin ilaahayna subxaana watacaala waktigaasan waa u kaadinayaa waktigooda ayaa loo kaadinayaa kabacdina waa la qabanayaa haadaa midkaanow dhah ilaahay subxaana watacaala waxaa la ishaarayaa qur-aanka weye haadaa midkaan oo qur-aanka ahow dha ilaahay bayaanan bayaan weeye oo linaasi dadka u sugnaadow dha ilaahay dadka dhammaantood qur-aankaanu bayaan weeye wax kasta ayuu u caddaynayaa waa uu cadaynayaa xalaal iyo xaaraam ayuu u kala caddaynayaa wax kasta ayaa ilaahi subxaana watacaala qur-aankaa uu ku caddaynaya wey dadku waxa weeye xataa kufaano aadaano muslimiin ha wey weye bayaan waxau qur-aanka ku noqdaali dadkoo dhan xujo ayuu kufaarta ku eegayaa maaragtaya xujo ayuu ku eegayaa maalinta qiyaamo weeye cadaabna markaasi waa ku dhacaya muuminiintana waxa weeye xujo ayuu usugayaa maxaa yeele nabigeenna calayhi salaatu salaam waa saw dhahay alqur alqur'aana xujatun laka ow calayk qur-aanku waxa weeye adoo xujo kuu noqonaya markaad awaamirtiisa farsoonto wuxuu kaa reebaaya aad ka harto xujo ayuu kuu noqonayaa ow caleyka amba xujow kugu noqonayaa haddaad awaamirtiisa aad ka tagto nawaahidiisana waxa weeye sidoo kale aad ka tagto waa ku far haddaad farsoon weyso waa kaa reeba aad kaari weyso xujo ayuu kugu noqonayaa qur-aanku markaasuu dha ilaahay qur-aankaanu bayaanan bayaan weeye oo linaasi dadka u sugnaadowdha ilaahay yahuudan hanuun weeye oo baadida ayaa loogaga hanuunayaa wa mawcidatun waana weeye udha ilaahay oo lilmuttaqiina kuwa mutaqiinta mutaqiintaho ilahay ka cabsanaya u sugnaatay dha sidaa markuu dhahay ilaahay haddana muuminiintii buu inoo dhahay dagaalkii beder markay wax ku gaareen walaa tahunuu ha la ciisinow ilaahay oo dagaalka kufaarta ha ka la ciisina walaa tahzanuu ha tiiraanyoona walxaal xaal antum idinkuna alaclowna kuwa sareeyo aatiyiin oo adinku ka qaali noqonaysaan in kuntum haddaad ahaateen o ilaahay muminiina kuwa muminiin oo xaqa weye ilahi wuxuu yuri subxaana watacaala walaa tahinuu ayuu dha ilaahay hallacuusinow dha ilaahay mu'miniinow aayaddan marka iyaduna waxay kamid tahay tasliyadii nabiga calayhi salaatusalaam iyo asxaabtiisa loo soo jeedinayo ayay ka tahay baa layidhi sabanujuulkana waxay ahayd markay furqada ku dhacday asxaabta nabiga maalinta uhud oo todobaatan laga dilay dad badanna ay ka dhaawacmeen gaalada laftirkeeda dhowr iyo laga dila dhowrna waa laga dhaawacaa layidhi abu sufyaan ayaa wuxuu dhahay ra-iisulkufaara asagoo nabiga ee asxaabtiisa u naadinaya asal qoomi muxamedin ou dhahay war dadka muxamed muku jiraa saddex jeerow dhahay marka nabigu waxau reebay in laga ajiibo markaasoo waxau dhahay asil qoomi ibnu abi quxaafatu abubakar ula jeeday ibnu abi quxaafa muku jira saddex jeerow dhahay haddana waxau dhahay asil qoomi cumar bin alkhadaab cumar bin alkhadaab dadka muku jiraa ou saddex jeer dhahay kabacdi ayuu noqday baa layidhi asxaabtiisa u noqday kolkaasay waxau dhahay baa layidhi amaa ulaahi faqad maatuu kuwaasu way dhinteenow dhahay sayd cumara ishana waayo geesi weynahay markaasuu dhahay kadabta wallaahi yaa addi wallaahi u dhahay been baa sheegay cadowgu ilaahayey ina aladiina cadadkaw dhahay kuwa aad tirishay axyaaun dhahay kulluhum dhammaantood way leeyihiin waqad baqiya laka maa yasuukaw dhahay wax adiga ku xumeeya ayaana ka hadhay markaas ayuu wuxuu bilaabay inuu markaasi gadgaayo shecir la yidhaha baxru wajaf la yidhahda ayuu sameeyey asagoo dhahayo iclu hubelu iclu hubelu hibelow kor noqo hibelow kor noqo ilaah ilaahyaashayda caabuda asnaamta kii weynahay buu ahay markaasaa nabigu waxau dhahay ijawaaba ayuu dhahay oo waxaa tidaahdeen allahu aclaa wa ajalu abuu sufyaan markaasoo waxau dhahay anagu cijaan leenahay idinkuna cijo mariyihiin markaasoo nabigu waxau dhahay waxaa dhahdin allahu mawlaanaa walaa mawlaa lakum allah anaga mawlaheena idinkana mawla mariyihiin naasira marka hadda marna waxau dhahay maalin maalin ayaa ayay la dhacaysaa oo dagar haddaad naga adkaateen annaguna maalinta ayaa idinka asnaan wayna al ayaami dhahay maalmuhuna waa wareegayaan walxarbu sijaalan dagaalkuna kala dhac weeye markaasuu cumar waxau dhahayaa layidhi islama sumniinuu dhahay qad laanaa fi ljannati annaga raggeena wadiyo janno ay gelayaan waqad laakum fi u dhahay raggiina naaray gelayaan markaasaa nabigu calayhi salaatu salaam waxau amray yahay dhammaantooda inay qaabilaan dagaalka mar labaad markaasaa raggii jaraaxaysnaay xoogaa waxa weeye gabadh ayay ku garguuranaya ayay baxeen baale dagaalaana dhacay baa layidhi inkasteesee raajixa dagaalma dhicin la yidhaahdo hadiimadana gaaladay ku dhacday aayadaana ayagoo nabiga safiya loo dhigayuu soo degtay markaasuu dha ilaahay adinkaa saraysiinow dha ilaahay in kuntum haddaad ahaateen muminiina muminiin oo xaqa haddaad ahaateen marka casharkeenni intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu